بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay acmaalu rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam fi lmadiinati almunawara wixii nebiga calayhi salaatu wasalaam camal ahaa oo madiina uu ka qabtay markii uu yimid ayaynu ku jirnay waxaan soo aragnay midda koowaad inay ahayd binaa lmasjidi masjidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu yimid uu ka bilaabay dhismihiisii iyo qaabkii loo dhisay baan soo aragnay ka labaad marka oo casharkeennu ka bilaabanayo waa alaadaanu midda labaadoo nebigu qabtay calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimid aadaankiibaa ka mid ah musanifku wuxuu leeya alaadaanu wabada'a almuslimuuna muslimiintii waxay bilaabeen yaxduruuna lisalawaati alkhamsi mar haddii masjidkii loo dhisay shantii salaadood inay yimaadaan weliba ay ku yimaadaan ay soo xaadiraan fii jamaacatin jamaaco oo dad badan ay ku yimaadaan si ay jamaacadaa nebiga ula tukadaan calayhi salaatu wasalaam wayataxayanuuna awqaataha ay yantadiruuna xiinahu waktigana ay suganayaanoo qaadihii salaada mid walbaba waktigeedii ay imaanayaan marka maadaama uusan jirin shay iclaanahoo salaadii lagu ogaado aadaan wax la yidhaahdo dadkii la ogeysiiyo aynan jirin qof walbaaba watigii salaada waktigeedi waa gashay ou is yidhaahdo iyo masjidka soo aadi jiray marka taxayunka sidaas waay yataxayanuuna awqaatahaa ay awqaati salaati salaada waqtigeedii ayay maaragtay koranayaan oo nin walba uu sugayaa markay salaadu timaadana waqtigeedu waa gasho la yidhaahda buu imaan jiray markaasaa fa yatacajalu bacduhum qaarkood soo hormari jirey oo soo degdegi jireen qaar baa horay uu imaanayo wayata'aharu lbacdu qaar kalena dibbay u dhacaan maxaa yeele waqti mideeyo oo salaadii la tukada ma ay hayaan sidaa darteed maadaama ay yani qaarna soo hormaro qaarna uu dib u dhaco arrintu ay tahay ba fastashaara nabiyu sal llahu alayh ali wasalam wlmuslimuuna fii calaamatin yacrifuuna biha waxaa shawray wastashaara nabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wlmuslimuuna dadkii muslimiinta ahaabaa shawray oo tashaday maxay ka shawreen fii calaamatin yacrifuuna biha calaamo ay salaada ku aqoonsadaan oo ku gartaan ayay uga shawreen maxaanu yeelnaa salaadii waktigeedii maadaama dadkii isku waqti ayaan imaanaynin si hal waqti loo wada yimaado maxaan yeelnaa marka wuxuu leeyahay waxay ka shawreen fii calaamatin calaamo oo yacrifuuna ay ku gartaan biha xuduura salaati salaada waktigeedii inuu galay oo jiro wax lagu ogaado ayay ka shawreen oy ka tashadeen weeyaan markaasaa qoloba ra'yi ku dhufatay maxaanu ka yeelnaa maxaan calaamad ka dhiganaa fa ashaara bacduhum qaarkood wuxuu ishaaray ou tilmaamay oo sheegay birafci naari dab in la kor yeelo dab inta la shido dabkaas markuu baxo ciise dadku markay arkaan masaajidka la soo aado arrintaas waa lagu diidayo waxa weeye waa majuus nimanka majuusta la yidhaahdo dabka caabudo baa arrinkaa iska leh wa bacdukum qaarkoodna waxay ishaareen yani wa ashaara bacduhum wey qaarkood kale waxay tilmaameen binnafki fi lbuuqi buunkii in la yeeriyo ayay ishaareenoo in maaragtay buunka inta la yeeriyo dadku ay maqlaan ayadana dadaa soo jeediyey buuqana waxaa iska leh yuhuuda isticmaasho baalka buuqa la yidhaahdana yuhuuda isticmaasho weeyaan taana waa la diido waxaa li waa calaamad ay u leedahay yuhuudda calaamadu waa cibaadadoodii wa bacduhum qaarkoodna waxay ishaareen qaar kaleoo saxaabadii ka mid a bidarbi naaquusi birta naaquuska la yidhaahdo gambaleelka ah garaacidiisii la garaaco dawanka la yidhaahdo in la yeeriyo ayay qaarna soo jeediyeen marka naaquuskana waxaa la yidhaahdaa waa waxaa nasaarada kaniisadaheeda yaallo qalow qalow qalow qalow qalow laga siiya soo ma arkin kaniisadaha ka dhex qayliyo kaasaa la yidhaha birtaas waayo gambalalka camalahoo garaacdo qalow qalowda maanta dhan ku hayso taasoo kale inay garaacaan ayadana waxaa la yidhi nasaarada iska leh nabigeennana calayhi salaatu wasalaam alyahuudu walnasaara walmushrikuun waa khilaafi jiray inuu khilaafo waa maarata cibaadadooda kuma waafaqi jirin waxa ay samaystaan marka qolana waxay soo jeediyeen naaquuska bahalkaa la yidhaahdo oo maaragtay birtaas markay saacadda wakhtigoodii gaaro salaadoodii wakhtigeedii markay gaaraan ay calaamad ka dhigtaan in muslimiinta calaamad looga dhigo ayana waxaa la yidhi nasaarada iskale weeyaan markii halkaa marayo saddexdaa ra'yi la soo jeediyey faqaala cumarun radi allahu canhu cumar bnu khataab baa markaa wuxuu yidhi awalaa tabcauuna rajula yunaadii bisalaati jaamica oo maad qof inta dirtaan inta waxaan iska daysaan faraha ka qaadaan awalaa tabcauuna maa dirtaan rajulan nin maa dirtaan oo yunaadii ku dhawaaqo dadka ugu dhawaaqo u yeero asalaatu jaamica bisalaati jaamica salaadu waa mid wax kulmiso usoo kulma oo kale weeyaan asalaatu salaadii jaamicatun mid dadka uruuriso oo kulmiso weeyaan marka usoo uruuro kaala salaadii ma qof inta la diro sidaa maan nidhaahno intaan kaniisad yuhuudeed nasaare aan raaci lahayn ama yuhuud raaci lahayn ama maaragtay majuus aan waxeed samaysan lahayn maan taa yeelno markaasuu faqabila rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebiga ayaa wuxuu aqbalay haada ara'ya ra'yigan oo cumar uu soo jeediyey ayuu aqbalay wa camila bihi wuuna ku camal falo waa uu qaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam in salaada loogu yeedho asalaata jaamica asalaatu jaamica in la yidhaahdo ayuu nabiga ra'yigaasu qaatay oo cumar taladiisii ah ayuu qaatay weyaan uma ina cabdallahi bni zayd bni cabdi rabbihi anariy alansaariya saxaabigaas cabdullaahi bni zayd la yidhaahdo ibni cabdirabbi oo reer ansaar ahaa radia allaahu canhu allaha ka raadi noqda eh baa ra'aa wuxuu arkay alaadaana aadaankii bow filmanaami hurdadiibuu ku arkay rooyadii dhexdeedii isagoo jiifo ayuu ku riyooday aadaanka hadda la adimo sifadaa leh ayaa ilaahay ku tusay subxaana wa tacaala markii ru'yadii uu arkay oo maaragtay aadaankaas uu ku riyoodo la tusay yuu fajaaa yimid cabdullaahi ibnu zayd ibnu cabdirabbi ayaa yimid oo nebiga u yimid wey wa ahbara anabiya sala allahu calayhi waali wasalam nabigana arrintaasoo u warramay warramayo u sheegay oo yidhi rasuulka ilaahayow aadaanka noocaasa baa ru'yada liigu tusay oo ahaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxammadan rasuulu llah ashhadu ana muxammadan rasuulu llah xayi cala asalaa xayi cala asalaah xayi cala alfalaax xayi cala alfalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah aadaanka hadda aan naqaano ba cabdulaahi bni zayd bni cabdirabbi ayaa lagu tusay ru'yo lagu tusay markaasuu nebiga u warramay sifadii ahayd uu u sheegay markaasuu faqaala nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innahaa la ru'ya xaq innahaa middaasi la ru'yaa ru'yo weeye oo xaqun xaq ahoo dhab ah weeyaan ru'yo xaq ahoo sawaab ah weeyaan wa amarahu markaasuu nebigu wuxuu amray cabdullaahi bni zayd ayuu wuxuu amray an yulqiya calaa bilaalin bilaal inuu maaragtay yacni u rido oo u akhriyo u sheego arrintaa inuu ku dul akhriyo xataa yunaadii ilaa uu dadka ugu naadiyo bihaa aadaanka alfaadaas leh ilaa uu aadaan yani bilaal oo ugu naadiyo dadka ugu sheego ugu dhawaaqo bal bilaal bar baa la yidhi oo u sheeg arrintan wey sifadii ay lahayd aadaanka uu lahaa baa bilaal u sheeg layidhi maxaa yeelay bilaal maxaa u sheeg loo leeyahay liannahu andaa sawtan minhu liannahu bilaal andaa mid wanaagsan weeye sawtan xagga dhawaqa iyo minhu min cabdillaahi bni zayd bni cabdirabbi ayuu ka soo quruxsan yahay oo ka soo dheer yahay marka mar hadduu ka dhawaq wanaagsan yahay kana cod dheer yahay ayaa maaragtay la yidhi bilaal barow u sheego arrintan u laqin dabadeetana isaga dadka ha gaarsiiyo weeyaan xadiidkaas imaamu tirmidi iyo abu daawuud imaamu axmed ibnu khusayma aimadaasoo dhan aa soo saartay waa xadiid haabit oo sugan weeyaan marka sidiibaa marka cabdullaahi ibnu zayd bilaal buu u laqinayoo baray bilaalna markaa aadaankii salaadii koobaad buu adimay markaasaa wa samica sawtahu bilaal dhawaqiisii baa waxaa maqlay cumar bnu lkhaaabi cumar bnu khaaab baa maqlay radi allahu canhu bilaalo alfaadii cabdullaahi bni zayd ru'yada lagu tusay tusayo aadaanka ahayd akhrinayo kor u qaadayo oo dadka ugu naadinayo ayuu maqlay marka cumar markuu maqlay fa jaaa cumar wuu yimid yujariru ridaa'ahu asagoo go-iisa jiidaayo go dhulka ku jiidayo socdo ayuu soo ordoo yimid weeyaan markuu aadaankii maqlaba hore uu ka soo orday markaasuu wuxuu yidhi wa qaala markaasuu wuxuu yidhi wallaahi laqad ra'aytu milahu anigana ilaahay baan ku dhaartaye kalimaadkan oo kale baan ru'yada ku arkay buu leeyahay aniga ku riyooday kalimaadkan oo kaleetana waan arkay buu markaasaa fata'akada waxaa xoogaystay bidalika arintaas aru'ya ru'yadii maaragtay cabdullaahi bni zayd hadalka cumaruu kusii xoogaystay ru'yadii cumarna uu arkay weeyaan ru'yadiibaa xoogaysatay weeyaan wa saara alaadaanu aadaankiina markaasu wuxuu noqday shicaar alislaami dadka diinta islaamka calaamada lagu yaqaano shicaarka waa calaamada lagu yaqaana buu noqday mundu dalika alyawmi maalintaas nabiyullaahi maxamed ou iqraariyey oo bilaal la amray inuu ku dhawaaqo oo adimi laga soo bilaabo waa calaamada dadka muslimiinta lagu yaqaano diinkana u khaaska ah weya calaamadaasay leeyihi walidalika waxaa ogtihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam ghazawaadkiisa iyo duulimaadkiisa markuu gelayo wuxuu samayn jiray saxaabadiisana amri jiray markii ay ciidankiisa ou diro uusa nabiguna ka haro inay sugtaan magaaladaas ay tegayaan ilaa ay aadaan ka maqlaan iyo inay ka waayaan haddii aadaan ay ka maqlaan looma ogolaan jirin inay weerar ku qaadaan waa beled muslima loo ictibaarin jiray wey haddaysan aadaan ka maqlin markaa kabacdi bay dacwada ugu yeerayaan hadday diidaan shahaadada inay qaataan waa lala diriri jiray saas bay ahaan jirtay marka aadaanku wuxuu ka mid yahay min shicaar alislaam calaamadaha diinta islaamka lagu yaqaana buu ka mid yahay meesha marka aadaankeedu uu baxayo oo ummaddu la maqlayo waxa weeye in lagu dagaalamo ama dadkooda dhiigooda la daadiyo muslimiinta ah marna lama ogolo weeyaan laakiin yaa ku dhaqmaayo maanta dadkii oo aadaankiyooda ka seexan laada habeenkii oo dhan hurdadiisii qaylada lala qaylinayo baa madfucuna ag socdaa iyo iyo qob iyo qacda ummadda lagu leynaya guryihii lagu duduminaya marka waxaana waa ku dhaqan la-aanta islaamka aanan ku dhaqmaynin bay ka mid tahay weeyaan marka waa shicaar oo aad iyo aad u qiimo badan wey shahaadadu qiraya qofka ashhadu an laa ilaha ila allah kelimad yar wa ashhadu ana muxamadan rasuulullah meesha lagu maqlay inaa ixtiraamtood qiimaysa baa lagaa rabaa wey almu'aahaatu bayna almuhaajiriina waalansaar aadaankii markii iyadana uu noo dhammaaday oo arrin weyn oo shacaarkii iyo calaamadihii muslimka islaamku owla diinta islaamku lahayd laga soo hadlay baa haddana camalkii saddexaad loo sheegay almu'aakhaatu walaalayntii bayna almuhaajiriina waalansaar muhaajiriintii maka ka soo hijrootay ee madiino timid iyo walaalihii ansaarta ahaa ee u gargaaray dadkaas soo hijrooday walaalayntoodii la walaaleeyey ayuu meeshaana musanifka noogu sheegi weyaan kaana min sajaaya alansaari ansaar dabeecadaheeda iyo khuluqdeedii wanaagsanaa waxaa ka mid ahaa iyo wa karamihim deeqsinimadoodii iyo wanaaggoodii waxaa ka mid ahaa annahum ayaguba reer ansaar oo madiine dadkii loogu yimid oo awsii khasraj ah kaanuu inay ahaayeen yatanaafasuuna kuwa u tartamo fii inzaali lmuhaajiriina dadka muhaajiriinta ah dejintoodii la dejiyo oo magaaladii lasoo dejiyo ayay u kala hormari jireen oo ku tartami jireen wastidaafatihim martisoorkoodii oo dadki muhaajiriinta ay marti qaadaan fii buyuutihim guryahooda ay ku marti qaadaan ayaa maaragtay bay ku tartami jireen weeyaan wa kaanuu waxay ahaayeen reer ansaar oo awsii khasraj ihi kamaa qaala allahu tacaala canhum sidau rabbi subxaanau wa tacaala xaggooda uu ka sheegay uu yidhi ayaynu ku sifaysnaayeen weeyaan oo ahayd waaladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayuiruuna cala anfusihim walow kaana bihim khasaasa aayaddaas bay ku sifoobeen weeyaan wladiina kuwii wey dadka fayga iska leh waa dadkii weeyaan tabawauu degay addaara madiino degay daarta waa daarulmadiina madiino dadkii deganaa waliimaana iimaankana sida daarta loo dego oo kaleo guriga markaad dhex gashaa dhinac walba uu kaaga hareeraynayo oo kalebaa laga dhigay iimaankiio shay macno ahna inay dhexdiisii degeen oo sida guriga u hareereeyey iyo daarta u oo kale iimaanku inuu u hareeyey oo kalebaa laga dhigay wal iimaana iimaankiina degay goormay iimaanka degeen min qablihim ay min qabli muhaajarati lmuhaajiriina yacni lama odhanayo muhaajiriinta hortood lama dhahayo leanna muhaajiriinta islaamnimada kaga horeysay laakiin min qablihim muhaajiriintu intayan soo hijroonin ka hor intaynan maka ka soo tegin oo madiine soo aadin ka hor bay iimaanku degeen waan soo marnay nebigoo maka joogo inay baycatu alcaqabati aluulaa inta u yimaadeen dad badan ay ku rumeeyeenoo beeca kula galeen nebiga baycatu alcaqaba athaaniya inay haddana ay maaragtay ay inta nebiga u tageen ay heshiis la soo galeen uma nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay saxaabigii muscab bin cumayr oo ku soo daray dabadeetana islaamkii intaysan nebigii iyo muhaajiriintuba imaanin islaamkii ay meesha madiino lagu baray oo diinkii dad badan ay qaateen baan soo marnay marka intaynan muhaajiriintu soo hijroonin ka hor ayay iimaankana degeen oo muminiin noqdeen oo iimaankii qalbigoodii galay weeyaan mu'miniina uu noqdeen wey yuxibuuna dadkaas ansaarta ihi waxay jecel yihiin man haajara ilayhim axadka xaggooda usoo hijroodo soo aadaayey waa ay jecel yihiin walaa yajiduuna mana helaan fii suduurihim laabahooda dhexdeeda kama helaan xaajatan ciriiri kama helaan mimaa kii xaggii ciriiri kama helaan uutuu walaalahooda muhaajiriinta la siiyo muhaajiriinta la siiyo naftooda maxay u qaateen nimankan shalay yimid oo magaaladii soo galay oo hadda annaga aan soo dhaweynay see xoolaha ku heleen oo see wax loo siiyey xasaasiyaad yar qalbigooda ma galo iyo xasad yar ma galo qalbigooda uma galo weya bal inay xasad u galo iska daaye oo qalbigooda u ciriiri gale wayuiruuna waxay dooraan wayuiruuna way dooraan oo walaalahood bay u dooraan weeyaan calaa anfusihim naftooda bay ka dooraan in walaalo ayaga ay qadaan walaalahooda muhaajiriintana ay wax ay quutaan ayay jecel yihiin marka naftoodaybay ka dooraanoo walaalahood bay u dooraan walow kaana bihim ayaga ansaarta haba ku sugnaato khasaasatun gaajo iyo baahi ha ku sugnaatay dhibaato eh ayagoo dhibaataysan oo baahan walaalahood inay dhargaan bay jecel yihiin wey marka waxa weeye waa manqaba aad iyo aad u fiican wey ammaan aad iyo aad u wanaagsan ayuu allah subxaana wa tacaala ansaar uu ku ammaanay weeyaan waa dad aan xiqdi lahayn walaalahood soo dhoweeye islaamnimada iyo iimaankana kula walaala magaaladoodiina dejiyey waana arki doona shiikhaa noo fasiri doono ilaa ay gaaraan inay xataa qaarkood yidhaahdaan yani maalkayga hanala qaybsadeen maalkeenna hanala qaybsadeen dumarkeennan u furaynaa qaarkood ay yidhaahdaan aan kuu furno yani arrimahaasoo dhan baan arki doonnaa weeyaan marka dad aad u soo dhaweeyey bay ahaayeen wayna mutaysteen ammaanta noocaan oo kale ihi in la ammaano dad mutaystay weeyaan marka dabeecadahooda taasaa ka mid ahaa uma zaada nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu kordhiyey haada alxubba jacaylkaas oo ansaar ay jeceshahay walaalahooda muhaajiriinta ah iyo waliithaara wa hada aliithaara dooristaas oo naftooda ay ka dooraanoo walaalahood ay u dooraan ayuu nebigu wuxuu ku kordhiyey quwatan awood buu ku kordhiyey uu sii xoojiyey weeyaan muxuuna ku xoojiyey bicaqdi lmuaakhaati baynahum wa bayna almuhaajiriin bicaqdi lmuaakhaati walaalayn oo la gunto gun yani maaragtay walaalayn labadoodii la walaaleeyo oo la gunto baynahum bayna alansaari ansaartii iyo wa bayna almuhaajiriin muhaajiriintii dhexdoodii labadooda in walaalnimo la gunto oo la walaaleeyaa arintaas ayuu nabigu ku xoojiyey salawaatu llahi wasalaamu calayh waa la walaaleeyey walaalaa laga dhigay fajacala wuxuu yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam kulla ansaariyin nin kastoo ansaariya iyo wanasiilahu martida kii uu u ahaaye la deganaa u akhawayni laba walaalaa buu ka yeelay labadii isla deganaydbu walaalabuu ka dhigay kii muhaajirka ahaa kii ansaariga uu ku soo degay labadiina walaalabaa tihiin baa lagu yidhi waa la walaaleeye wey wa kaanuu marka cadadkoodu wuxuu ahaa tisciina rajula sagaashan nin buu ahaa nisfuhum qaarkood min almuhaajiriina muhaajiriintii bay ka mid ahayen wa nisfuhum qaarka kalena min alansaari ansaar bay ka mid ahayen marka labadaasay u qaybsameen shan iyo afartan muhaajiriinah iyo shan iyo afartan oo ansaartiia oo midba mid kale uu ku soo degay baa laba labo loo walaaleeyey walaalo looga dhigay weya marka ibnu hishaamka aad buu u tirinayaa walaalaha la walaaleeyey mid mid magacyahooda tirinayo lakiin sheekh waa iska soo gaabiyey weya fa aakha markaasuu wuxuu walaaleeyey nabiyullaahi moxamed baynahum ansaar iyo muhaajiriin buu dhexdooda cala almuwaasaati yacni wuxuu ku maaragtay ku walaaleeyey in ay isxiriiriyaan oo midkoodba midka kale ou xiriiriyo wa annahum ayaguba waxaa kaloo lagu walaaleeyey yatawaarauuna inay isdhaxlayaan fii maa baynahum dhexdooda inay iska dhaxlayaan bacda almowti dhimashada dabadeed yacni labadan la walaaleeyey waa awalislaam soo maha markii hijradii lasoo hijrooday wey labadan walaalaha ah waa isxiriirinayaan waxbay isku darsanayaan midba midka kale xoolihiisa ugu kaalmayni muwaasaad baa la yidhaahdaa isxiriirin waxaa kaleeto oo lagu walaalaye inay labadooda isdhexlaan haddii kani maaragtay labadan walaalaha ihi la walaalaye midkood ou dhinto kan kale inuu dhaxlo oo aan nasab laisku dhaxlin nasab inaana laisku dhaxline iimaan in laisku dhaxlo ayaa maaragtay nabigu uu sameeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka wa anahum ayagu yatawaarauuna inay isdhaxlayaan fii maa baynahum dhexdooda iska dhaxlaan ansaarigii muhaajirkii dhali hadduu ka hormaro muhaajirkiina ansaariga udhaxlaya hadduu ka hormaro weeyaan bacda almowti dhimashada dabadeed duuna dawi larxaami raximka iyo qaraabada sokadeeda qaraabanimo laysku dhaxlaa sokadeed inay ayagu isdhaxlaan ilaa hadda dadkan qaraabo maaha qolana makay ka timid waa quraysh wey qolana waa carabtii kale oo owsi khasraj ahaa weeye markii laysku keenay labadii la walaaleeyey inay isdhalo isdhaxlaan raxim iyo qaraabanimo iskuma dhexlayaane iimaan bay isku dhexlayaan islaamnimo ayay isku dhexlayaan sidaas baa marka arrintu ay ku socotay fuma nusikha atawaaruhu wa baqiyat almu'aakhaatu markii marka muddo la joogay oo dadkii ay walaaloodeen oo si fiican dadku isku barteen dabadeed uma nusikha waxaa la nasakhay oo camalkii la zuuliyey xukumkii la zuuliyey attawaaruhu isdhaxlidii oo iimaanka laisku dhaxlo yacni hijrada iyo iimaanka islaamnimada laisku dhaxlo ayaa la nasakhay oo xukumkeedii la zuuliyey wa baqiyat ilmu'akhaatu walaalayntiina way baaqi noqotay way hartay weeyaan walaalnimadii waa baaqigeedii dadku walaalo wey muslimiintu walaalo wey laakiin in la isdhaxlo oo iimaan laysku dhaxlaa arrintaas ayaa la joojiyey waxaana weeye aayadda fii suurati alaxzaab ku jirto ayuu rabbi ku joojiyey wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaabi illahi min almu'miniina waalmuhaajiriina ila an tafcaluu ilaa wliyaa'ikum macruufa kana dalika fi lkitaabi mastuura aayaddaas buu rabbi subxaana wa tacaala ayuu ku joojiyey wuxuu yidhi wa ulul arxaami raximka dadka u saaxiibka qaraabada dadka u saaxiibka baa bacduhum qaarkood ayaa awlaa bibacdin qaarka kale kaga habboonaan badan oo yacni irfigii iyo dhaxalkii ayay ku habboonaan badan yihiin fii kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa looxol ah waxay kaga habboonaan badan yihiin min almu'miniina waalmuhaajiriin in iimaan iyo hijro laysku dhaxlaahi qaraabanimada asal ah in laisku dhaxlo marka asalkii kitaabka ilaahay ku qornaa ayaa loo noqoni kitaabkan waxaa loo jeedaa looxul maxfuudka weeyaan in qaraabanimo laysku dhaxlo ayaa maaragtay asalka ku qornayd mar hadday dadku mu'miniin yihiin waxaa laisku dhexlay qaraabanimo unbaa laisku dhexlayaa iyo wixii lamidka ah laakiin hadday kala diin yihiin ayagoo qaraabo ah ayagoo qaraabo ah wiilka iyo hadduu midna muslim iyo midna oo kirishtaan iya isdhexli maayaan laba diinood day kala haystaan laisma dhexlo waxyaalaha yani irsiga iyo dhaxal manciyay kamid tahay weyaan ayuu ka mid yahay marka laakiin ayagoo isku diin ah waa yani isku dhaxlayaan laakiin iimaan in laisku dhaxlo waa la joojiye weyaan amaa marka qofkii walaalkaa ahaa oo haddii dhaxalkii qaraabadii loo celiyey ilaa an tafcaluu ilaa wliyaa'ikum macruufa dadka walaalihiin ahaa ee la idinla walaaleeyey wax u dardaarantaan waa iska bannaan tahay waa jaais weeyaan arintaana kitaabka maxfuudka ilaahay uu ku qoray subxaana wa tacaala wa kaanat waxay ahayd mu'akhaadkii walaalayntii dadka la walaaleeyey fii yani waxay ahayd qad cuqidat mid lagu guntay markii la walaalaynayo walaalaynta makaankii lagu lagu guntay ayuu nooga warramaya wa kaanat walaalayntaasi qad waxay ahayd qad cuqidat qad yani cuqidat mid la guntay oo la xiray fii daari anas ibni malik radia allahu canhu anas ibni maalik gurigiisa yacni baa lagu guntay oo jalsada fadhiga uu ku dhacay oo dadka muslimiinta labalabo muhaajir iyo ansaariba lagu walaaleeyey weeyaan radia allaahu canhu anas allaha ka raadi noqdo wa canhum saxaabadan la walaaleeyey oo ansaar iyo muhaajiriinana ajmaciina dhammaantood ilahay ka raadi noqde wa kaana min xubi lansaari liikhwaanihim almuhaajiriin hadda wuxuu la walaaleeyey ansaarta sida ay walaalahooda muhaajiriinta u jeclaayeen jacaylkoodaas buu noo tilmaami weyaan wa kaana min xubbi lansaari ansaar oo awsi khasraj ah jacaylkooda liikhwaanihim walaalahoodii almuhaajiriina oo soo hijrooday ay jeclaayeen yani waa wuxuu ahaa annahum ayaga waxaa ka mid ahaa wey waxaa ka mid ahaa jacaylkoodaasi annahum ayagu ansaartii caradu inay bandhigeen nakhiilahum timirtoodii inay bandhigeen cala nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nebiga ayay u bandhigeen nebigay timirtoodii laana madiina yani magaalo timireed bay timirta aada uga bixi jirtay marka timirtii beerihii waaweynaayo ay lahaayeen iyay nebiga u bandhigeenay maaragtay usoo jeediyeen maxay ugu soo bandhigeen liyaqsima inuu qaybiyo baynahum ayaga iyo wa bayna ikhwaanihim walaalahoodii almuhaajiriina oo maka kasoo hijrooday fuqarada ahoo xoolahoodii maalkoodii iyo dadkoodii kasoo tegay diyaartoodii inay xoolaha la wadaagaan waxay yidhahdeen beeraha iyagii waa kuwan oo timirta ahaa xoolaheenni oo aan haysano wey annaga iyo walaalaha iyaga muhaajiriinta ahee hadda dhulkan ku cusub oodna walaalaysay noo qaybi rasuulka ilaahayo aan wadaagno markii saas ay usoo bandhigeen fa abaa nebigu waa ka diiday salawaatu llahi wasalaamu calayh maya buu yidhi idinma qaybinaayo xoolihiinna idinkaa iskale qaaluu faqaaluu markaas waxay yidhaahdeen ansaartii waxay yidhaahdeen idan tukfuuna almu'anata waxaad naga kaafinaysaan haddaad muhaajiriintii tihiin yacni shaqadii iyo wixii beerta nagala shaqeeya oo shaqadii ha nalala qabto markaad nala qabataan wanushrikakum waan idinla wadaajinaynaa fi thamrati mirihiina waa idinla wadaajinaynaa marka shaqadiiin ha nala qabteen walaalahaya muhaajiriinta ahaa si aan mirihii soo go-ayo timirtii soo go-do aan aan u wadaagsanno laakiin beertayada annagaa iska leh nalama wadaagaan annagaa iska leh midhaha ka soo go-oa baan walaalahan qaybsanayna arrintaasna nabiga waa ka aqbalay faqabila dalika rasuulku wuu ka aqbalay salawaatu llahi wasalaamu calayh dhib ma yidhi inay idinla shaqeeyaan oo markaana walaalihiin aad mirihii wax ka maaragtay beertii aad timaarta wax ka siisaan waxba dhib ma buu yidhi wa kaana sacd bnu rabiic akthar annaasi maala sacd bnu rabiic ninka la yidhaahdo saxaabigaasi wuxuu ahaa akthar annaasi dadka midka ugu badan maalan xagga xoolaha midka ugu badan buu ahaa dadka ugu maalka badan oo akhniyada ah ayuu ka mid ahaa marka isaga iyo cabdiraxmaan ibni cawf uu nabiga walaaleeyey oo walaalo ka dhigay fa qaala liakhiihi sacd ibnu rabiic baa walaalkii wuxuu ku yidhi almuhaajiri ee muhaajirka ahaayee maka ka yimid oo ahaa yani cabdiraxmaan ibni cawfin magaciisana cabdiraxmaan ibni cawf ahaa ayuu wuxuu ku yidhi aqsimu maalii maalkaygaan qaybinaya nisfayni laba qaybood baan ka dhigi yani nisna adaan ku siina xoolahayga maadaama nin aada xoolo badano waa anigana nis baan qaadanayaa wy weliya aniga waxaan leeyahay imra'ataani laba xaasna waan leeyahay laba haween baan qabaa buuli fandur fiiri cabdiraxmaanow acjabahumaa ilayka midda adig ku cajab geliso aada jeclaato labadaa xaas baan midkood waa ku wada keeniye yani maarata fiiri midii aad ku cajabgeliso markaad tii ku cajabgeliso fasamihaa lii ii magacaawo waxaad tidhaahdaa hebla ii cajabgelisay de taasaan rabaa ideh utalliqhaa waan kuu furayaa si adigu u guursato ayaan kuugu furaya markaan kuu furo faida nqadat haddii ay dhammaato ciddatuhaa ciddadeedii markay dhammaato markaa kabacdina aad fatusawijuhaa u guursato adiga si aad u guursato daraaddeed baan kuugu maaragtay kuugu furayaaye tii ku cajabgelisa ii sheeg heblo waaye iraa yani halkaasay gaareen waa yani maaragtay waa arrin aad iyo aad darajo aad u sarraysa wey yan dadkeennan iyo wax lamida aanan ka suuroobaynin hadda waqtigeennan joogo waxaan naga suuroobaynin qaala cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibni cawf markuu arko walaalkii kalsoonida uu qabay waxa uu sida uu khayrka ula jecel yahay ayuu asna wuxuu yidhi baaraka allaahu fii ahlika wamaalik baaraka allaahu allah ha kuu barakeeyo fii ahlika xaasaskaaga allah kuu barakeeyo wamaalika maalkaaga xoolahaagana allah ha kuu barakeeyo markaasuu wuxuu yidhi ayna suuqukum maadaama cabdiraxmaan nin ganacsadaa uu ahaa suuqana ka tijaaraysan jiray ayuu wuxuu yidhi dulluunii cala suuqi buu yidhi itus u yidhi suuqa meesha ku yaalla aawey meesha ka ganacsataan igee fadalluuhu markaasay tuseen calaa suuqi bani qaynuqaac qabiilada yahuudda ka tirsanoo bani qaynuqaac la yidhaahdo suuqeedii bay tuseen oo yidhaahdeen waa kaa suuqi waa kaa suuqu lmadiina reer bani qaynuqaac suuqa ay joogaan weeyaan cabdiraxmaan suuqii buu aaday tijaaradiisuu bilaabay wuxuu leeyahay sheikhu faman qalada ilaa wa macahu fadlun min aqitin wa samnin wma hiya ila ayaam xata iktasaba maala wataزawaja imra'ata min alansaari faman qalaba cabdiraxmaan suuqii sooma aadin faman qalaba maba uusan soo laabanin cabdiraxmaan suuqii kama soo noqonin ilaa wuxuu ka soo noqday wamacahu iyadoo yani maciisa ay taho wato fadlun yani shay fadli dheeraad uu soo helay xoolo uu soo helay dheeraad oo min aqitin bahalkan aqidka shayga la yidhaahdo aqidka waxaa la yidhaahdaa caanaha kuwooda la qallajiyo sida hadda caanahan oo caano la yidhahdoo kale laga dhigo mujafafka ah labanan mujafaf ayaa la yidhaahdaa caano la qallajiyey bou aqidkaas ilaa uu soo helo iyo wasamnin subag uu maaragtay tijaaradiisa u ganacsanay subag iyo la soo noqdo gurigii kula soo noqday wamaa hiya maba ahayn qisada yani oo tijaarada ku jiray ilaa ayaamun maalmo yar buuba ganacsigaa ku dhex jiray xata iktasaba ilaa uu kasbado maalan xoolo uu kasbado ilaa maal uu helo ayuu maaragtay in yar booba durbadiiba ayuu cabdiraxmaan ibni cawfna xoolahaasi ku helay wa tazawaja markaasuu wuxuu guursaday cabdiraxmaan imra'atan haween oo min alansaari ansaar ka mida buu guursaday xaas buu markiiba yeeshay xoolou kasbaday waa taa weeyaan walaalkii markuu kalsoonidiisa arkay wixiis waa u daayey laakiin uu shaqaystay ilaahayna waa uu u barakeeye weyaan marka saxaabada ridwaanullahi calayhim dad xataa xamaasho oo shaqaysto bay ahaayeen tijaaro iyo ganacsi ku jiro shaqooyin badan qabto dadka muslimiintana saasun baa laga rabaa qof walba inuu shaqo ku dhaqaaqo oo shaqeeyo baa laga rabaa mar walbaba si uu su-aasha bani aadamka uga kaaftoomo bani aadam inuu wax weydiisto bani aadamka markaa wax su-aasho ama laba jeer aa su-aasho saddex su-aasho waa ku nacaya su-aashu waxaa iska leh allah subxaana wa tacaala kullamaa ilaahay aada barisaba oo dhibaatadaada usii usii sheegatan ilahay oo kusii jeclaada bani aadamkana markastood bariso waa ku nacaa marka si bani aadamka looga kaaftoomo ayay u xamaalan jireen dadka muslimiintana sidaasaa laga rabaa taasna waxa weeye waa camalkii saddexaad oo nabiyulaahi moxamed oo qabtay muakhaadka dadka muhaajiriintii iyo ansaarta la walaaleeyo tii afraad buu hadda meesha nooga bilaabi waxa weeye ta'siisu lmujtamaci alislaamiyi walummati alislaamiya tasiisu lmujtamaci alislaami bulsho oo muslima asisideed la asiso iyo walummati alislaamiya ummad muslimad ah in la asiso oo la sameeyo ayuu nebigu ku dhaqaaqay oo acmaashiisii madiine ka mid ahayd acmaashii madiine oo u qabtay ayay ka mid ahayd intuu joogin bilowga markay ahayd weeyaan markaasuu sheikhu wuxuu leeyahay raximah llah kaanat hadihi lmuaakhaatu rabtan bayna fardin min almuhaajiriina wa bayna fardin min alansaari kaanat waxay ahayd haadihi lmu'aakhaatu walaalayntaas aanu hadda soo marnay baa waxay ahayd rabtan xiritaan laysku xiro bayna fardin axad qof oo min almuhaajiriina dadkii soo hijrooday ka mid ah iyo wa bayna fardin axad kale iyo qof kale oo min alansaari ka mida bay ahayd waa isku xiritaan ansaar iyo muhaajiriin laysku xiraayo waxayu ina almuslimiina saaruu waxayu ina meeshii almuslimiina muslimiintii saaruu ay noqdeen bacda ijtimaacihim bilmadiina markay madiine ku kulmeen dabadeed markii ay noqdeen ummatan ummad ummadda oo mustaqilatan madax bannaan markay noqdeen mar hadday ummad madax bannaan noqdeen muhaajiriin soo hijrooto maka ka timid ansaartii oo muslim islaamkoodii inta badan magaaladii reer madiino wada islaamay waxay noqdeen ummad madax bannaan marka oo nabiyulaahi maxamedna uu maaragtay rasuul ilaahay oo yahayo qaa'idkoodii ou yahay faqad kaanuu marka waxay waxay yani waxay ahaayeen fii xaajatin baahi dhexdeed kuwa ku sugan ay u baahnaayeen yani maxay u baahnaayeen ilaa tandiimin ijtimaaciyin nidaamin oo ayaga dhexdoodii la nidaamiyo yacni oo weliba ah nidaamin bulsho ayay u baahnaayeen weya arrimaha ijtimaaciga la yidhahdo arrimaha bulshada la yidhaahdo in ayaga la nidaamiyo waxaa yeelay yani waxay kutusaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa rasuul ilaahay subxaana wa tacaala wakhtigaas dadka ilaahay uu ka soo dhex diray waxaad ogtihiin baktigay cuni jireen dhagxaantay caabudi jireen dad aad u liito oo dhinac walbaba u hooseeya bay ahaayeen markaasaad waxaa arkaysaa waxyaalaha maanta uu yani siirada ay noo soo guurinayso nabiyullaahi moxamed inuu rasuul ilaahay ahaa oo xag alla looga waxyoonay bay tusaysaa waxa maanta dowladaha caalamka ay ku dhaqmaan nabiyullaahi moxamed kun iyo afar boqol oo sano ka hor ayuu arrintani sameeyey oo cuhuud iyo mawaafiiq iyo qodobo la kala qorto iyo bunuud iyo in ummadda loo kala sameeyo oo qolo walbada yacni maaragta arrinteedii iyo waxyaalaha ay leedahay loo sameeyo maxaan arkaynaa wuxuu samaynayaa yani nebigu samayn doonaa ansaartii iyo muhaajiriintii oo mu'miniintii dhexdoodiia baa cuhuud iyo mawaafiiq loo samaynaya waxyaale ay ku kala socdaan oo ku wada dhaqmaan qodobo badan baan arki doonaa mushrikiintii reer madiine oo ku haray carabta ahaa oo aana soo islaamin oo cadadkooda ow yaraana ayagana shuruud baa loo samaynaya cuhuudii waxbaa la kala qoranaya yuhuuddii oo markaa saddex qabiilood meesha degan ahay ayagana cuhuuddaasaa iyo ballamaa lala gelaya wax horay u jiray ma aysan ahayn nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam sidaasuu marka bulshadii mujtamacii madiine deganaa oo carab oo ree reeree madiine ah oo muslim iyo mushrik leh muhaajiriin oo aan reer madiine ahayne maka iyo keyrkeedba ka yimi yuhuud magaalada deganay waxaas in loo kala hago buu qodobo ma yani aada u qiimo badan ayuu nebigu u samaynaya marka mar hadday ummadii muslimiinta ahay umma oo madax banaan ay noqotay faqad kaanuu fi xaajatin ila tandiimin ijtimaaciyin waxay ahaayeen kuwa u baahan yani si bulsho ahaan nidaam in loo sameeyo oo la kala hago nidaam kala hago in loo sameeyo iyo wa ilaa tacriifin baritaan la baro kuwa baahi u qaba bay ahaayeen bilwaajibaati waxyaalaha cid walbaba waajibka ku ah iyo walxuquuqi waxyaalaha xaqa ma uu leeyahay ama lagu leeyahay qofba waxba waajib ku ah xuquuq asaga uu dadka kale ku leeyahay xuquuq asaga lagu leeyahay waxaasoo dhan baa jiro oo weliba kuwaasoo alijtimaaciya arrimaha bulshadana ka mid ah weeyaan taasna waa uu baray nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu qodobada aaday u tiro badnaayeen laakiin inta ugu muuqmuuqato unbuu ka soo qaadi wa ilaa abrasi niqaati qodobada iyo nuqtooyinka qodobada oo niqaadka la yidhaahdo yani jamcu nuqta waay niqaad niqaadkii qodobadii kuwoodii ugu muuqashada badnaa oo baariska ahaa allatii tajcaluhum qodobadaasoo ka yeelayso dadkii muslimiinta ahaa ummatan ummad oo waaxidatan keligeed ah ummaddaasoo mustaqilatan madax bannaan can ilaakhariina dadka kale ka madax bannaan qaado weeyaan waatana soo socota weeyaan markaasuu shiikhu wuxuu noo sheegi wa kaana fi lmadiinati aa'ifataani ukhrayaani siwa almuslimiin wa kaana fi lmadiinati madiine dhexdeeda waxaa ku sugnaa oo deganaa aa'ifataani laba qolo laba kooxood oo ukhrayaani kale oo siwa almuslimiina muslimiinta ka soo haray dadaa muslimiintay ahayn ayaa madiine deganaa oo sida yuhuudda iyo mushrikiintii carabta meesha ku haray weya kuwa labadaa taa'ifo oo labadaa kooxoodo takhtalifaani khilaafsan canhum ayaga muslimiintii khilaafsan ku khilaafay fi lcaqiidati waddiin caqiidada iyo diinka ku khilaafsan ayagoo laftoodana waa iskhilaafsan yihiin caqiidada diinka ku kala teg ku kala tegsan yihiin marka labadaa firqo ayaa joogeen fi lcaqiidati walmasaalixi ku kala tegsan yihiin xaggii caqiidadii iyo masaalixdii ayay ku kala tegsan yihiin diinkii bay ku kala tegsan yihiin wlmasaalixi wlxaajaati waxyaalaha maslaxooyinka iyo danaha dadku u baahan yihiin waalcawaatifi wlmuyuuli waxyaalaha caaifada oo qofka uu doonayo iyo waxa maylka uu naftu jeceshahayo u leexato muyuulaa la yidhaahdaa waxyaalaha naftu ay doonayso oo ay u leexanayso ay ku kala tegsan yihiin labadaasaa joogtay madiina oo muslimiinta ka soo haray labadaa waa kuwe wa hum lmushrikuuna wlyahuudu wahum labadaasi almushrikuuna mushrikiintii wey oo carabta ahaa wey oo ree madiine ah iyo walyahuudu iyo yuhuudii markaa saddexdaa qolaa degan muslimiintii oo muhaajiriin iyo ansaara mushrikiintii ree madiine oo carabta ah iyo yuhuuddii saddexdaasaa madiine degan wey facaqada nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu xiray oo guntay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi fii ma bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda wixii ahaaday miifaaqan buu guntay heshiis ayuu sameeyey heshiis buu muslimiinta dhexdooda u sameeyey wa fii maa baynahum muslimiintii iyo wa bayna almushrikiinana wuxuu u sameeyey miifaaqan aakhara ballamo kale iyo cuhuud ayuu u sameeyey wa fii maa baynahum muslimiintii iyo wa bayna alyahuudi yahuudi dhexdoodina wuxuu u sameeyey miifaaqan aakhara heshiis kale u sameeyey yacni muslimiinta dhexdooda heshiis baa loo sameeyey mawaaiiq baa loo sameeyey iyo cuhuud iyo ballamo muslimiintii iyo mushrikiintiina cuhuud baa loo sameeyey muslimiintii iyo yuhuuddiina mawaafiiq iyo cuhuud baa iyagana loo sameeyey weeyaan wa kataba bidalika nabiga wuxuu qoray arrinkaasi kitaaban qoraal ayuu qoray kitaab buu qoray kitaabkaasoo qarara fiihi dhexdiisa uu ku sugay muxuu ku sugay qodobadaan soo socda buu ku sugay weeyaan qarara fiihi maa yatiihu waxa imaan doono ayuu dhexdooda ku qoray nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi hada kitaabu muxamadin annabiyi sala allahu alayh ali wasalam bayna almu'miniina waalmuslimiin dadka loo qoraya waa muslimiintii weeyaan idinkiidiima qorin yacni kitaabkan wuxuu leeyahay waa kitaab oo nebi muxamed muxamed oo nebi bayna almu'miniina waalmuslimiin muslimiinta iyo mu'miniinta dhexdooda uu qoray waa maxay muxuu ku qoray ana almu'miniina waalmuslimiina min qurayshin wayasriba waman tabicahum falaxiqa bihim wajaahada macahum anahum ummatun waaxidatu min duuni innaas qodobka koowaad waa kaa weya ana almu'miniina mu'miniintii iyo wlmuslimiina dadkii muslimiinta ahaa ee hogaansamay waa muhaajiriintii wey wayariba min ahli yariba ah min yariba ka mid ah weeyaan ree madiine ka mid ah waa ansaartii oo awsii khasraja weeyaan iyo waman tabicahum dadkii raacay labadoodaa soo raacay ansaar iyo muhaajiriin oo fa laxiqa bihim ayaga soo haleelay wajaahada macahum la dagaalamay jihaad la galay ayaga jihaad macoodii la galayo gaaladii mushrikiintii la dagaalamay kuwaasi annahum ayagu ummatun ummad inay yihiin on annahum ayaguba ummatun ummad weeye ummadda oo waaxidatun mid keliyeeta ah min duuni nnaas dadka sokadooda dadka kale sokadooda aan muslimiinta ahayn ayagaa ummad ah marka nebigu wuxuu sameeyey muslimiintii maadaama hore loo walaaleeyey ama ansaar ha noqdeen ama muhaajiriin ha noqdeen ama dad ayaga soo raacayba ha noqdeene maadaama ay muslimiin yihiin umma waaxida weeye marka muslimiintu siday nabiyullaahi maxamed u sameeyey ilaa qiyaami saaca wa umma waaxida wey in la kala qaadqaado la kala kooxkooxeeyo marna lama ogola muslimka dhexdiisa inaad tidhaa ururaan ka dhex samaynaya oo axsaabaan ka dhex samayni oo qaarkood qaarka kale la diriro qaarkood qaarka kale ou lacnado waa shay muxarama wey maxaa la rabaa alictisaamu bixabliillah nusuustana amrayso wada jirka waa nusuus aad u tiro badan wactasimuu bixabliillaahi jamiica walaa tafaraquu an aqiimu diina walaa tatafaraquu fiihi walaa takunuu min almushrikiina min aladiina faraquu diinahum wakaanuu shiica kullu xisbin baa ladayhim fariixun marka waxaa la rabaa maadaama dadka muslimiinta umma waaxida ay yihiin ayagaa walaala ah wa ana haadihi ummatukum ummatan waaxida waa diin waaxida weeye bay haystaan hal diinoo waaxid ay haystaan rasuul waaxid ay leeyihiin allah waaxid ay caabudaan wamaa ilaa dalika marka in firaq firaq iyo kooxa kooxo iyo xisbi xisbi iyo jamaaca jamaaco iyo loo kala tacasubo wax xaaraam way dadka muslimiinta dhexdooda in lagu sameeyo waa qof khilaafay nusuustaas nin khilaafay weeyaan inuu ilahay uga toobo keenaan larabaa qofku waxa samaynayo dadka muslimiinta kala tafriqinayo inuu ilaahay uga toobo keenaan marka waa arkaysaan hadda ummadda alumma soomaaliya la yidhaahdo ama ama dadka muslimiintaba wax isku soo wado oo midaynaya ma jiro gaalada yani markay ummadda wada jirto quway leedahay soo maha wadajirku waa quwo tafaraaruqana waa dacfi waa dacfi weeyaan waxaad og tihiin yacni adduunka waagii hore nimankan maraykanka la yidhah aragtay meeqa dawladood isku tagay wa konton iyo dhowr dawladood waa oo hal dawlad samaystay wa adduunka maanta saasay u maamulanayaan ayagaa haysta maxay ku maamulanayaan aqoontooda dhaqaalahooda maaragtay awooddooda bay dadka ku maamulayaan wixii la dhihi jiray maxaa la dhahaa soviet waad ogtiin quwo kaloo jirtayeh meeqa wilaayaad oo isku yimaadeen bay ahaayeen intayse kala burburin awood jirta oo maraykanka balance la samaysa bay ahaan jireen waad ogtihiin oo tawaasun ay sameeyaan oo maaragtay muwaasana ay ka dhexayn jirtay waa burbureen yurub markaas ayagana waxay isku dayeen inay midoobaan oo mid noqdaan ummaddii muslimiintana waa la kala furfuraa annaga hadda waxay noo keeneen federal wax lida federal mataqaana federal yacni dadkiibay kala qaybinayaan war dad isku luqad ah oo isku diin ah oo aab adeer iyo abti iyo ilmo abti ilmo adeer isku wada ah min taraf ilaa taraf ayaa waxaa la leeyahay federaal ha loo sameeyo dad aan isku luqad ahayn hadda meeshaan aan joogno meeqa luqaa looga hadlaa <laughs> meeqa diinaday dadku leeyihiin hal xabbay leeyihiin hal dawladay leeyihiin markaasa dadkii la kala qoqobaa la kala waxayna bilidaafati ilaa dalika waxaa ku dartaa dadkaas hadda hashka oo iska eberka baa ururo loo samaysto oo magac diine dad wataa ururo haddana u samaystay markaasaa ninba koox meel ku xirtay kan waa fulan jamaca fulan midka jamaca fulan midka jamaca fulan ayagaa isku baabi'inaya eber laga dhigayo waa ummadii waaxidka ahaydoo la raba inay midowdo hal mid noqoto oy ku midoobaan cala kitaabi illahi wa sunnati nabiyihi sala allahu calayh wasalam calaa fahmi salaf saalix fahmigii salafkeenni ridwaanullahi calayhim saxaabadii taabiciintii wixii diin u ahaa inay ku midoobaan dadkii la doonayay firqa firqa iyo kooxa kooxa balaaya loo kala saaro wey marka nabigeenna waagaasuu ka hortegay salawaatu llahi wasalaamu calayh waagaasuu ka hortegay laakiin awaamirtii nabigeena cidmo uma hogaansamayna waa la khilaafay wey qodobka labaad waxa weeye wa ana adaaa diyatihim diyadooda bixinteeda la bixiyo iyo wa fidaaa asiirihim kooda lasoo qafaasho furashadiisa la furtaa bayna almu'miniina mu'miniinta dhexdeeda yakuunu wuxuu ahaanayaa xasaba alcurfi saabiqi yacni dhaqankii hore oo hor marayoo la yiqiinay curfigii iyo caadadii hore ayuu sideedii noqonaya haddii qolo yani dadka muslimiinta ayagoo wada muslimiina qof laga dilo ama ayaga mid kamida oo wax soo dilo diyadii ciddii bixin jirtay qoyskii baa laga rabaa iyo dadkii qabiiladii ayagaa diyadii hadduu khata yahay hayagaa bixinaya siday waagii hore dhaqan ku ahaa ayuu ku soconaya haddii mid la qafaasho siday kusoo dayn karaan asiirkoodii ay kusoo furan karaan dhaqankii hore caadadii hore jiri jirtay sidaas baa loo dayni weyaan wa annahum dadka muslimiinta ah yansuruuna almu'miniina mu'miniinta kale bay u gargaarayaan oo ama wax laga qafaashay ama wax laga dilay fi lfidaai wadiyati furashadii waa loogu gargaari walaalaha wax kala bixi ninkii sidii loo soo furan lahaa laakiin ayagaa odayaal ka ahoo hawshoodii qabsanayo qoyskaa iyo qabiiladaa iyo ummaddaas ayagaa hawshoodii wadanay diyadoodii waxaad ugu kaalmayn karta ugu kaalmee waad ugu gargaaraysaa wey marka dad gargaarna ka dhaxeeyo dhaqamadii hooseo dadku lahaayeenna xagga diyada iyo xagga qafaalashada qofka oo laga soo furtaa sideedii hore ayay ku soconaysaa weeyaan wa annahum dadkaas mu'miniinta ahi yaquumuuna way istaagayaan ضد المفسد والباغي والظالم كيد واحد waxay dadka muslimiinta hor istaagayaan ضد المفسد midka dhulka fasaadinaya والباغي midka gardaroonaya والظالم midka dadka dulminayo yani waxay u istaagayaan way hor istaagayaan kayad waahidati hal gacan oo kale ayagoo ah ayay hor istaagayaan ay ka hor istaagayaan fasaado dhan marna ma aqbalayaan walow kaana axadkaas mufsidka ama baaqiga ah ama daalimka ihi haba noqdo walada axadihim midkood ilmahow dhalayba haba ahaadee wiilkiisiiba haba noqde eh waa inay mid ka noqdaan nin daalima inaana garab la siin inaana loo gargaarin hadduu mufsid yahay inay muslimiintu yad waaxida ifsaadkiisa ay ku reebaan hadduu daalim yahay in daalimkii yani maaragtay lagu reebo dulmigiisii la reebo ayaa la rabaa yani hal mid inay noqdaan adiga wiilkaadaba ha noqda aad dhashay ha u gargaarin dulmi ha u gargaarin maxaa yl wadaadada waxay yidhaha man acaana aaliman haddaad nin aalima adi u gargaarto man acaana aaliman sallatahu llahu calayhi idhaha haddaa adiga aalim u gargaarto adaa ilaahay marka dambe kugu sallidaya aalimkii aad shalay aad meesha ka soo daysay ilaahay adou kugu sallidi berri ood shalay u gargaaraysay markaad dhabarka marsato adou adiga ilaahay kugu sallidi marka waxaa la rabaa aalib marna inaana loo hiilinin ama la garab siinin taasaa la rabaa wey hebel weeye waa reer hebel buu ka dhashay ama maaragtay waxa weeye waa qoys fulaan in adeerkee weeye inaad tiraahdo lama ogola marba hadduu daalim yahay waa inay dadka muslimiinta mufsidka iyo daalimka iyo baaqiga midka gardarada la imaanayo mawqif waaxid inay ka istaagaan nabigeenna waagaasuu qariray salawaatu llahi wasalaamu calayh qodobka afraad waxa weeye wa annahu laa yaqtul mu'minun mu'minan bikaafirin anahu ana almra washaniya laa yaqtul yuusan dilin muminun mid mumina qof mumina muminan mid kaloo mumina yuusan dilin bikaafirin gaal yuusan u dilin walaa yansuru yuusan u gargaarin kaafiran mid gaalana yuusan qofka muminka uga gargaarin calaa muminin mumin kale yuusan uga gargaarin macnaheedu waxa weeye qof baa maalan mumin ah jihaad baa gaala walaalkaayoo gaalaha safkii gaalada ka soo jeestay markaasaa nin kale oo muslima baa dilay oo jihaadkii laisku jiray baa lagu baa la dilay marka inuu kan yidhaahdo walaalkay mushriga ninkaa muslimkaa baa dilay saa darteed waa u dilayaa lama ogolo wey haddii xataa uu si kale u dilo isagoo ma jihaad ku jirin ou dilo looma dilo kaafir muslim looma dilaayo marka walaalkaa muslimka ii gaal oo mushrig ah ha u dilin in loo dilo lama ogolo mid marka labaad muslim iyo gaal ishaysta haddaad aragto muslimkaa u gargaaraysaa hadduu aalim yahayna gargaarka wuxuu noqonaya dulmiga inaad ka celiso hadduu aalim yahay qofka muslimka dulmiga inuu gaal dulmiyo looma ogole ka reb ka jooji haddii uu madluum yahayna waa inaa u gargaarto weeyaan mar kastaba waa xadiidkii unsur akhaaka aaliman ow madluuman ou nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkaa u gargaar ama aalim ha noqdo mid la dulmiyey mid asaga wax dulminayo ama madluum ha noqdo kula dulmiye ha noqdo saxaabadii way la yaabeen lanna waagaas unsur ahaaka aaliman aw madluuman waxay ahayd qaacida jaahiliya jaahiligaa lagu dhaqmi jiray walaalkaa gar iyo gardaraba ha yeeshee u hiille adiga saasay iska ahayd saasay ahaan jirta nebigiio ku hadlay markay arkeen unsur akhaaka aaliman aw madluuman bay su-aal weydiiyeen ya rasuulka ilaahayow hadduu madluum yahay waaba garanay dha waa loo gargaari fa kayfa in kaana aalima hadduu aalim yahay see ugu gargaaraa ila anagu waa islaamnay diintii aan qaadanay jaahiligiina waan ka soo baxnay marka see ugu gargaari markaasuu nabigu yihi taxjuzuhu wa tamnacuhu can ulmi nasriga ninka daalimka wuxuu noqoni inaad ka reebto dulmiga inaad ka joojiso taasuu noqonaya w qodobka shanaad waxa weeye wa ana dimat allahi allah ammaankiisa iyo cahdigiisu waaxidatun mid wey dhimada ilaahay waa mid wey fayujiiru waxaa korini oo badbaadinayo calayhi muslimiinta eh, dushooda waxaa badbaadinayo adnaahum midkooda ugu yar kooda ugu yar baa badbaadin karo macnaha waxa weeye dimada ilaahay iyo cahdiga iyo ammaanka rabbi waa mid wey haddii ninkeenna noogu yar ninkeenna noogu yar hadduu nin gaala uu badbaadiyo oo yidhaahdo hebel qad ajartu fulanan hebel anaa nabadgeliye iyo ammaan anaa siiyey inteenna kale waajib waxaan ugaa inaan ku raacno ninkaa yarka waa yaryaha inaanan odhanin gabar hadday tidhaahdo anaa ninkaa badbaadiyey waa inaan nidhaahna annagana waa badbaadino waa nabadgelinay laakiin in la yidhaahdo waa haween waxa qofka badbaadiyey ilmo yar laakiin hadduu hebel oo madax ah ahaan lahaa ama sheikh fulan ahaan lahaa ama kaaba qabiil fulan u ahaan lahaa waa laga yeeli lahaa taa lama ogola waxaa la rabaa kan noogu yar hadduu badbaadiyo inaa adigana badbaadiso qofku nabadgeliyo amaan uu siiyo adiga muslimkaana badbaadiyo xadiidka cali bn abi aalib umuhani markay fatxu maka ayay nin mushriga bay badbaadisay umuhani oo cali la dhalatay yaa nin mushrigay badbaadisay markaasaa cali wuxuu yidhi mushrigaasaa badbaadinaysa uu u dhaartay inuu diloo damcay markaasay nabigu u sheegtay calayhi salaatu wasalaam waxay ihi ninkii aniga aan badbaadiyey anaa umuhaaniya waa cali walaashii wey ba cali wuxuu rabaa inuu dilo ninkii mushriga ah markaasuu nabigu ku yidhi qad ajarnaa man ajarti ya umahaani qofkii adiga aa badbaadisay annagana waa badbaadinay marka hadday gabar tahay hadday ilmo yar yahay dimadooda dimada ilaahay waa mid wey qof muslima qofkuu badbaadiyo in adiga ku xadgudubto laguma ogolo weyan qodobka lixaad waxa weeye wa ana man tabica almuslimiina dadka muslimiinta axadkii soo raaco oo min alyahuudi yahuudii ka mid a falahu nasru gargaar buu leeyahay iyo wlswatu dayashana waa leeyahay hayru madluumiina ayagoo aanan la dulminaynin walaa mutanaasiriina calayhim aanan dushooda looga gargaaraynin weeyaan marka haddii qof muslima yahuud ah oo muslimiinta soo raaco yani muslim bau noqday hadda cuhuudda wax loo qorayo waa ansaar iyo muhaajiriin soo maha nin muslima hadduu yuhuuda hadduu soo islaamo waa muslim wey hadduu soo raaco waxa weye falahu nasr wluswa khayrkaa looga dayan nasri buu leeyahay waa loo gargaari maarata la dulmin maayo cadowgiisa looga gargaari maayo waxaasoo dhan weeyaan asaga yani isagaa loo gargaari nusrada iskale weeyaan wa ana qodobka toddobaad waxa weeye wa ana silma almuslimiina waaxidatu silmiga iyo heshiiska yani ay soo galaan dadka muslimiinta ahi waa mid weeyaan macnaheedu waxa weeye sida uu yani maaragtay wadaadka isla shiikha kitaabkan kitaabka xoogaa ka weyn uu leeya raxiiqu la yidhaahdo markuu ka warramayo inta annaga intaanu noogu simay laakiin wuxuu ku darayaa laa yusaalimu mu'minun duuna mu'minan fii qitaalin fii sabiili illahi ila calaa sawaain wacadlin baynahum ayuu hadalkaasu odhanaya wy qofka mar haddii dagaal lagu jiro fii qitaalin fii sabiili illahi jihaad fii sabiili illahi baa lagu jira marka qofna dadka muslimiinta sokadooda ma badbaadin karo gaaladii jihaadka lagula jiray anaa hoosta gashta keliya inuu yidhaahdo ayadoo jihaad ay ku jiraan dagaalamayaan lama ogola waa in markaasi yani wuxuu leeyahay laa yusaalimu muminun duuna muminin ayadoo muslimiinta kale la ogeyn inuu wax karsado oo keligiis heshiis gooni iska galo lama ogola ilaa calaa sawaain waxay muslimiintu u dhan yihiin iyo wacadlin baynahum cadaalad ay u sameeyaan gaalada markii xataa gaalka aad la dirirayso markii aad cahdi leedihiin ballantana uu ka baxo waxa weeye waa inaad ballankii inaad u buray inaad u sheegtid baa la rabaa ballankii inuu buray inaad u sheegto si markaas asagoo ku og aad ula dagaalanto haddaad la dirirayso waima takhaafana min qawmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaain siduu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala haddaa khiyaano ka dareento oo cahdigii ay ballantii ka baxayaan u tuur cahdigoodii waxaad tidhaahdaa wax ballanoo laga dhexeeye ma jire hadda kabacdiba iska kaaya ilaaliyo waa dagaal baa naga dhexeeya inaa u sheegtid wey laakiin inta khiyaanta gaaladii aad ku duushana lama ogolo wey marka silmiga dadka muslimiinta ah waa mid weye waa miday u wada dhan yihiin oo calaaniya ah oo maarata calanan oo cala sawa ay yihiin ay cadaaladna ay ku samaynayaan wey wa ana man qatala muminan qofka qof mumina dilo qodobka sideedaad wa ana man qatala axad kii dilo muminan qof mumina dilo qasdan ulakacna u dilo ee khaa iyo maaratay e shubhu lcamdi midna aanan ahayn yuqtasu minhu waa loo qisaasaya waa loo dili qof mumina hadduu qof kaloo mumina kas u dilo waa loo qisaasaya ilaa an yardaa inuu raadi noqdo mooye waliyu kii la dilay weligiisi inuu raadi noqdo oo dhiiggiisa ninkii lahay diyadiisa inuu ku raadi noqdo mooye markaas yani waxa weeyaan hadduu raadi noqdo waa cafin karaa qisaastuu ka cafinayaa xoolihiina diyadiina waa u cafin karaa waxaan kaa raba male waa ohan karaa hadduu rabana diyu qaadan karaa u tanaasuli karaa marka saddexdaa khiyaar ayuu qofku leeyahay weliyu lmaqtuulka uu leeyahay haddii qof muslima qof kaloo muslima ula ulakac iyo camdi oo u dilaahi qisaasa ku waajibayso ilaa inuu ka cafiyo weliyu mooye oo markaa ama diyo qaato ama iska wada cafiyo labadaba waa uu leeyahay weyaan wayajibu marka waxaa waajiba cala lmuminiina muminiintii waxaa dushooda ku waajiba an yaquumuu inay istaagaan didda alqaatili kii wax dilay yani didkiisa iyo inay istaagaanoo mid ay ka noqdaan qaatilkii in lasoo qabto loo keeno dowladii yani weliyulmaqtuulka loo dhiibo markaa loo qisaaso hadduu raadi ku noqdo haddii ii dila yidhaahdo loo dilo wey maxaa yaele qisaasta oo xukumka islaamka uu xukumay ihi axkaamtiisa oo maaragtay kamida xuduuddiisa kamidii in laysku qisaaso dadka nolola ugu jirto inta kalea badbaadayso sida allah fii suurati lbaqara uu ku leeyahay walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli albaab lacalakum tattaquun dadka caqliga leh waxay garanayaan qisaasta inay nolol ugu jirto ninka mufsidka ahee dadka laynaya haddii inta lasoo qabto la dilo kii kaloo mufsidka ahaabaa kuwaana qaadanaya kuma degdegayo dilku waa yaraan markuu dilka yaraadana dadkiibaa badan nololaa ku jirta marka dadkii way noolaanayaan wy marka qisaasku in qofkii qof dila la dilaahi waa ummadda waxay ku badbaado ay ku noolaato weeyaan laakiin haddii la yidhaahdo sida haddaba eh, soomaaliya ka dhacday meelo badanoo kamid a buug ku qorta reer hebelo waxaa dishaan buug ku qorta annagana buugaan ku qoranayna islayna waa sooma eber aan iska dhigna wax iska reebina meel ku qorta a annagana meelaan ku qoranayna marka waa shido wey taasoo kale wax saxa ma ah qodobka sagaalaad waxa weeye wa anahu laa yaxilu limuminin an yansura muxdian aw yuwiihi waanahu ana almra washaniye laa yaxilu xalaal ma aha limuminin qof mumina xalaal uma aha an yansura inuu u gargaaro muxdian mid wax soo darisiiyey oo wax cusub keenay ow amase yuwiihi inuu soo dumo uu soo dhaweeyo xalaal uma aha wey muxdidka laba macnoba waa lagu fasiraa nin wax soo dilay qofuu soo dilay marka markuu soo dilay baad maaragtay dhabarka marsatood soo dhawaysatay oo tiri lama taaban karo ninkaan anugu in adeerkay yahay waa reer bani fulaan lama taaban kara baa tiri kaasoo kale inaad yani waa lagu fasiraa macnahaas waxaa kaloo lagu fasiraa qof mubtadica oo bidca la yimid diinkaana wax zaa'ida ku soo daray inaad bidcadiisii ugu gargaarto ood ku garab siisana waxa weeye yani sida uu shiikhu raxiiqulmakhtuumka uu ku dhammaystirayo wuxuu leeyahay waannahu man nasarahu aw aawaahu qofkaas muxdidkaa qofka u gargaara ama soo dhoweeyo faina calayhi lacnat allahi waqadabahu yowma alqiyaama walaa yu'khadu minhu sarfun walaa cadlun wuxuu leeyahay axadkaas qofka muxdidka ahe waxa cusub la yimid ama wax soo dilay amase bidcada la yimid soo duma ama u gargaara faina calayhi lacnat allah ilaahay lacnadiisa ayaa dushiisa ah waqadabahu alla caradiisa ayaa dushiisa ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yu'khadu minhu sarfun walaa cadlun yacni lagamana qaado lagamana aqbalo sunno iyo faradtoona laga aqbali maayo laga aqbali maayo waxaad ogtihiin qofka qof soo dilo qofka dhabarka marsado waa daalimka qofka u gargaaro wey inuu malcuun yahay xadiidku waxaa tusaya cali bn abi aalib fii saxiixi muslim ku sugnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lacna allahu man aawaa muxdian ilaahay ha lacnado qofka qof inta soo dilay gadaal marsadoo soo dumaa ilaahay ha lacnado lacnadana waa maxay waa naxariista ilahay qofka laga fogeeye weyaan raxmadda alla allah ka fogeeye wey ha laga cayriyo marka qofkaasi inaysan qof aanan muxdian loo gargaarin ayaa qodobada ka mid ahaa qodobka tobnaad waxa weeye wa anahum dadka muslimiinta ida ikhtalafuu fii shayin wax un hadday isku khilaafaan shay hadday isku khilaafaan faina maradahu shaygaasi marjiciisay meesha loo celini ila allahi wa rasuulihi allah iyo rasuulkiisaa loo celinaya meesha loo celinayo waa allah iyo rasuulkiisa hadday wax un dhexdhacaan dadka muslimiinta oo ikhtilaaf oo yimaado marjiceedu waa allah iyo rasuulkiisaa loo celini hadda mar hadduu khilaaf dhaco oo waktigeennan oo khilaaf dhaco marjiciisu ilى اllahi wa ilى kitaabihi yani wa ilى rasuulihina wa ilى sunati rasuulihi sal اla alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam sunadiisii iyo kitaabka allah loo celinaya wey waa midda ilaahay uu leeyahay wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah allah uu leeyahay fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ilى اllahi wاrasuul in kuntum tuminuuna biاllahi walyowmi اlaakhir weyan qodobadaas tobanka ah ayuu kusoo koobay waa intii qodobadu intaa waa ka badnaayeen weeyaan ziyaadatan calaa hada almiihaaqi miihaaqan iyo heshiiskan iyo ballankan iyo cahdigan ziyaadadiisa waxaad ku ziyaado ah yani wax ka ziyaado ay yubayana anabiyu sala allahu calayh wasalam nabigeenna uu caddeeyey lilmuslimiina muslimiinta uu caddeeyey salawaatu llahi wasalaamu calayh waa maxay ziyaadadaasi waa xaqa alquwati alislaamiya walaaltinimada oo islaamnimada laysku walaashadaa xaqa ay leedahay ayuu nabigeenna caddeeyey fii awqaatin wa munaasabaatin shataa waktiyo iyo munaasabado kala duwan goobo kala duwan ayuu nabigu ku caddeeyey salawaatu llahi wasalaamu calayh waxaddahum dadka muslimiinta wuxuu ku tirtirsiiyey oo ku booriyey cala atacaawuni inay isku kaalmeeyaan watanaasuri ay ayagu isku gargaaraan watacaadudi inay isxoojiyaan watakaatufi inay isgarab galaan oo midkooda daciifka kan qawiga u gacanta qabto u kor usoo qaado iyo walmuwaasaati isxiriirin ayuu nabigeena maaragtay arrintaa ugu caddeeye wey iyo waisdaai lkhayri khayr la isi siiyo khayrla oo qofka la isi siiyo arrimahaasoo dhan ayuu nabigu u caddeeyey xataa samad ilaa ay kor noqotay haadihi lukuwatu walaalnimada dadka muslimiinta dhexdooda ihi ay kor noqotay ilaa aclaa qimatin carafaha taariikhu meel meesha ugu sarrayso oo taariikhda ay maaragtay aqoonsato taariikhda ay taqaano lagu yaqaano meesha ugu sarrayso ilaa ay gaarto ayuu nabigeenna caddeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh maxaa yeele ilaahay qur-aanku wuxuu ku yidhi inama almu'minuuna ikhwa ayagaa lagu xasriyey ayaga unbaa mu'miniinta walaalo ah baa layidhi ayadoo un baa ah fataawi wlmuminuuna wlmuminaatu bacduhum wliyaau bacdi almuminu lilmumini kalbunyaani yashud bacduhu bacda washabaka bayna asaabicihi nabigeena calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa uu kaga warramay aaday ukhuwada u badan tahay walaalnimada uu kaga warramay aaday u badan tahay axaadiista iyo aayaadka marka nebigu wuu caddeeyey ilaa ay noqoto yacni ukhuwadii iyo walaaltinimadii islaamiga ahayd shayga ugu sarreeyo oo taariikhku ay aragto ay aqoonsato kan ugu sarreeyo ou noqdo buu rasuulku caddeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh taa waa miithaaqi dadka muslimiinta ahaa weya iyo muslimiinta dhexdooda wixii laga yani qodobadii loo dejiyey heshiiska ahaa oo inay ku dhaqmaan la rabay weeyaan kulligoodna waa un diin wey wa ama almushrikuuna oo carabta reer madiine ahaa ayaa iyagana meeshan looga warramay wa ama almushrikuuna mushrikiintii reer madiino fa kaanuu waxay ahaayeen calaa washaki linhiyaari yacni dumid kuwo ku dhow bay ahaayeen waa baaba'een laanna sababtu waa maxay waa dad jiraba ma aysan ahayn xayu aslamat akhlabiyatuhum mar mar haddayba islaamtay intoodii badnaa aklabiyadoodii maca saadaatihim yani madaxdoodii iyo wa kubaraa'ihim dadkoodii waaweynaa bay la soo islaameen kaaba qabiiladii ayay la soo islaameen marka inhiyaar baaba ku dhacay weeyaan waa baaba'een wax yar baa ka haray leanna reer quraysh waxaan u jeedaa reer yathrib reer madiina agarkoodii kaaba qabiiladoodii baa soo islaamay shacabkoodiina way raaceen wax yar baa ka haray oo shirkigooda ku haray keliya weeyaan marka waxayba ahaayeen dad aan jirin camal ay ahaayeen laakiin baqaayaad bay lahaayeen xoogaagii yarka ah marka heshiiska loo qoray falam yakun marka ma aynan ahayn fii istiaacatihim awoodoodu ma aynan awoodi karin awoodoodu dhexdeeda kamid ma ahayn alwuquufu fii wajhi muslimiin dad jiro oo istaagi karo muslimiinta wejigooda istaagi karo ka hor imaan karaahi ma aynan ahayn falam yakun ma aynan ahayn fii istiaacatihim mushrikiintaasi awoodoodu alwuquufu istaag oy istaagaan fii wajhi lmuslimiina muslimiinta wejigooda hortooda ay istaagaan kama hor imaan karin wey maxaa muslimiinta ka badan ayagana aqaliyo yar weeyaan faahada nabiyu sal allahu alayh ali wasalam marka wuxuu qaaday calayhim wuxuu dushooda ka qaaday ballantan iyo cahdigaanu ka qaaday wey anahu ana almra washani arrinkuba waxa weeye laa yujiiru mushrikun nin mushrik ah oo ree madiine ihi inuusan badbaadin uusan nabadgelinin maalan liqurayshin xoolo ay qurayshu leedahay walaa nafsan ay nafsan liqurayshin dad oo qurayshana inaysan badbaadin karin quraysh waad ogtihin tijaarada madiinay markay shaam u socdaan soo mari jireen maka markay ka yimaadaan madiinay soo mari jireen marka waxaa jira dad xoolahooda ilaalin jira marin jira meeshan ayaa jira mushrikiintii muslim marka ma ilaalinayo xoolahoodii maadaama ay dadka dacwada la dagaalamayay diinka iyo tawxiidka la dagaalamayay quraysh ay ahayd sidaa darteed ayuu nabigu wuxuu yidhi mushrikiinta reer madiino xoolaha ay quraysh leedahay iyo naftoodaba ma badbaadin karaan annagaa korina badbaadina ma dhihi karaan walaa yaxuulu mana teedi karo kalama dhexgeli karo duunahu xoolahaas iyo maalkii quraysh ay lahayd calaa muminin ayaga iyo qof mumina ma kale dhexgeli karo weya intaasaa ballankaasaa laga qaaday inaysan badbaadinin aysan kala dhexgelin arintaa ballantaasaa laga qaaday halkaa qodob bay ayagana ayuu kusoo koobay oo mushrikiintii laga qaaday quraysh iyo muslimiinta inay dhexdooda ka baxaan ayaa la rabaa quraysh iyo muslimiinta dhexdooda ay ka baxaan wabidalika arrinkaas buu intahaa ku dhammaaday maa kaana yukhsha minhum mushrikiinta wixii looga baqayay halkaasa ku idlaatay oo dhammaatay weeyaan meeshaasa ku intahootay ee dhammaatay maxaa yeeley keliya mushrikiinta reer madiine waxaa looga baqayay quraysh inay hoosaasiyaan oo jidka soo mariyaan quraysh inay xoolahoodii la wareegaan yidha annagaa ammaan gelinay lama taaban karo ayadana waa laga mamnuucay si xoolahan quraysh ay u noqoto haniima lilmuslimiin ay u noqoto berrito ayaa loogu talagalay wey hada wabilahi towfiiq sal allah wslam ala nabiyina mxamedi